bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wsali allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd wacan ibni mascuudin radi allahu tacala canhu qaal qala rasuulu اllahi sala allahu alayhi wasalam ina wla annaasi dadka kuwa ugu habooni badan ama ugu xaqnimo badan ama ugu dhowaansho badan bi aniga yowma alqiyaamati maalintii qiyaamada akharuhum kuwooda ugu badan wey calaya korkayga salaatan ku salliyid yani akharuhum kuwooda ugu badan weeye salaatan xagga salaada iyo salinta wey calaya korkayga lagu salliyo dadkaasaa maalinta qiyaamada iigu dhowaansho badan ayagaana iigu xaqnimo badan saas wey macna bmacnaa aqrab wa ajdar wa axaq akhrajahu waxaa soo saaray atirmidiyu wa saxaxahu waxaa saxiixiyey ibnu xibbaana baa saxiixiyey xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaahdo cabdullaahi bnu kaysaan azuhri oo majhuul ah cabdullaahi bnu kaysaan azuhri oo majhuula ah ku jira kadalika sanadkiisa waxaa ku jira sidoo kale muusa ibnu yacquub azamci nin la yidhaahdo oo isaguna saduuqun sayi-ulxifdi ah labadaa cilaba xadiidku waa ku jiraan wa kadalika wuxuu ku cileeyey alimaam daara qutni caleyh raxmatullah fii cilalihi idiraabna wuu ku cileeyey oo ninka la yidhahdo muusa ibnu yacquubkaas uu sabab u yahay ayuu ku cileeyey xadiisku marka xadiis sanadkiisu usoo sugnay way waa daciif dacfi baa ku jira wuxuu tilmaamayaa fadiilada ay leedahay nebiga sal lla alay wasalam kusalintiisa in lagu saliyo marka fadiilada ay leedahan dee qur-aankaaba tilmaamay oo ina amray in allaha wamalaa'ikatahu yusaluuna cala alnabiy ya ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasalimuu tasliima amar rabbi wey tabaaraka wa axaadiis kaleeto aada u fara badanna waa ku sugan tahay fadiilada uu leeyahay oo hal mar ruuxii igu saliya alle toban goor buu ku saliyaa wahaakada dawaaliid sidaasa macnaha abaalgudkuu noqonaya ilaa nabigu wuxuu gaarsiiyey sal alay wasalam in yidhaahdo bakhaylku waa ruuxa agtiisa laygu xusay oo anigu saliya xadiidkii kacab ibni cujra fii mustadrak alxaakim wakayrihina waa kii malakul jibriil habaaray saddex ruux saddexdaa ruuxna waxaa ka mid ahaa ruux nebi maxamed agtiisa lagu sheegay magiciisa sal lay waslam oo aan ku saliyin nebiguna aamiin buu yidhi allaha fogeeyo aamiin jibriil allaha fogeeybu nabiguna aamiin buu yidhi marka saliga nebigu sal lay waslam wuxuu ka mid yahay xuquuqda ay ummadiisa uu ku leeyahay xuquuqda ummadiisa uu ku leeyahay buu ka mid yahay in lagu saliyo xaaladaha qaarkoodna waajib buu noqdaa laazimaho salaada dhexdoodoo kaleeto iyo muxuu ahaay laazim buu noqdaa bilitifaaq yani waxa weyaan in nabigu ku leesalay sal alay wasalam taqriiban jamaahiirtaa qabta ama xilliyada kale bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiin markii magaciisa la maqlaba in lagu saliyo waa laazim qaarna waxay leey maya waa mustaxab mustaxab taasi waxa waa marka salaada laga baxsan yahay mawaadicda uu waajibo wixii kasoo haray وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم marka wuxuu ugu keenayaa kitaabka dhexdiisa dikriga ilaahay lagu xuso oo loogu dhawaado waxaa waxyaalaha ugu muhiimsan ka mid a ah salliga nabiga sal alay slam saasuu macnaha ka wada ficlan waa saas وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري سيد الاستغفار دنبي داف ويديسيga سيدkeedu يعني adkaarta ilaahay dembidhaafka lagu weydiisto iyo alfaadda ilaahay dembidhaaf lagu weydiisto midka sayidka u ah ee ugu weyn waayo macnaha ilan qaabo fara badan baa ilaahay dembidhaaf loo weydiistaa siyaq fara badan alfaad fara badan alfaaddaasi ta madaxda u ah oo sayidka u ah tan way macnaha sayid dembidhaaf weydiisiga sayidkiisa iyo madaxiisu waxa weeye an yaquula inuu yidhahda alcabdu addoonku inuu yidhahda dikriga inuu yidhahda waay allahuma allahyow anta adigu rabbii midka i abuuray ee i barbaariyey ee i maamula ee ii taliya ee i hagaajiyaad laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ilaa anta adiga mooye cibaadadaydana adaa iskale cidila kulama wadaagto khalaqtanii waad i abuurtay oo lagulama wadaaga abuurka mar haddaan abuurka lagula wadaagin cibaadadana waa inaan lagula wadaagin saas man mar haddii abuurka aada u qirsan tahay sidoo kaleeto waa inaad u qirto keligii u ogolaato cibaadadana laanna ciddii abuurka gooni u leh baa cibaadadana gooni u leh wa ana anigu cabduka addoonkaagii baan ahay addoonkaagii baan ahay wa ana anigu calaa cahdika ballanqaadkaagi muxuu ahay ballantaadii korkeedaan ku sugnaa waa wacdiga wacdika iyo yaboohaaga mastatactu intaan kari karo cahdigu waxa weeye ballan baad ilaahay la gashay ballan baa adiga ilaha idinka dhexaysa ballantaasina waxa weeyaan inaad rumayso ood ateecdo ah, suuratu lacraaf aakhirkeeda allah tabaaraka wa tacala waa ka inoogu sheegay yani waid akhraja waid muxuu ahaa waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahm waashhadahum cala anfusihim alastu birabbikum qaluu bala xadiidka xasankae nabigana ku sugan sal lay aslam calamu dar dhawarka aadan baa laynaga soo ururiyey kadibna rabbi tabaaraka wa tacala wuxuu soo rabbigiin ma ihi haabaa lirabbiga waan qirnay waa ogolaanay inaan rumayno oon ateecno markaasaan ogolanay ballantaasaan gallay marka ballantii aan galay oo ahayd muxuu ahaayey markii kitaab noo yimaado inaan rumayno rasuul markuu noo yimaado inaan raacno inaan rabbi adeecno inaanaan muxuu ahaayey shirki iyo kufri ku dhacan taa iyada ah ballantii baan rabbiyow ku dul sugnahay waay cahdigii baan hayaa wa wacdika yaboohaagiina waan ku dul sugnahayo bimacnaa wixii aad khayr ku yabahdayna jidkeedii baan hayaa laakiin kulli miyaa wada keenay wey mastadactu intaan kari kara wa halkaasi waxay kutusi bay leeyihin culimmadu ictiraaf yacni eh, oo inuu addoonku ka gaabinayo mar walba waajibkii looga baahnaa ma wada keeni kara waay allow ballantaan kula galay siday ahayd ugama soo wada bixi yaboohiina sidoo kaleeto laakiin inta karaankaygaa waan dadaalahayaa waa ictiraafo markaad qirsan tahay inay wax kaa dhiman yihiin waa lagu dhamaystiri saas horay soo maray acuudu waxaan magangelay bika adaan kuu magangelaya min shari maa sanactu waxaan sameeyeoo sanceeyey sharkiisaan kaa magangelaya waxaan sameeyey oo af ama adin aan kula imid oo khaladoon galay sharkiisaan ilaahu adduun iyo aqraba magankaaga ah iga ilaali abuu'u waan qirayaa laka adiga waxaan kuu qirayaa binicmatika nicmadaada calaya korkayga aad igu nicmaysay nicmadaad isiisay waa qirsanay waa kuu ogola inaad i abuurtay inaad i korisay inaad caqli isiisay inaad sidan quruxsan ii abuurtay inaad xoolaha isiisay inaad caruurtaa isiisay wixii nicmeed isiisa waa qirsanay ah, wa abuu waxaan qirayaa haddana laka adiga waxaan kuu qirayaa bidanbi dembigygana waa qirsanay wixii i siisayna waa ictiraafsana waa qiraya dhanka kalena waxaan qirayaa dunuubtaydiina waa qiranaya inaanan nicmada sidii la rabay aanan uga shufayn inaanan muxuu ahay sidii la rabay aanan samaynin inaan adoo ii nicmeeyo haddana aan khalad iyo kula dha aan kugula dhaqmayo waxaan habboonayn allow baan qiraya ee fakfir allow dhaaf lii aniga ii dhaaf saas macana ictiraaf iyo dhaaf weydiisi waay lanna addoonku marba hadduu dembigiisa ictiraaf kana xumaado taasaaba towbadaba annadaamatu tawba waa kii xadiiska nabiga sal alay slam ictiraaf iyo qoobamo haddaad isku dartaba waa dembidhaa waa macna waa towbad waay fainahu amar yashaaniya laa yakfiru ma dhaafo addunuuba dembiyada ilaa anta adigu mooye adiga unbaa dembiyada dhaafay cid kale maba dhaaftaba taana waxa weye cid kaloo dhan inaysa waxba dhaafi karin baad qirtayo isaga un keliyata inaan la aado cid kale wax dhaafi karta ma jirto cid kale wax dhaafi karta ma jirto bimacna akhrajahu lbukhaariyu bukhaari baa soo saaray xadiiska waxaa soo hormaray wuu inoo soo hormaray oo waxau inoo soo hormaray ciddii tidhaahda yani man qaalaha min annahaari muuqinan ruuxii maalintii intuu dikrigan akhriyo kadibna asagoo yaqiinsan maalinkiisaa dhinta intuusan habeennimada gaadhin fahuwa min ahli ljanna jannadu galay subaxdii markuu waagu bakriyey baa sidan u akriday adoo yaqiinsan u fiirso qeydka lagu xidhay muuqinan biha waa inaad macnaheeda yaqiinsan tahay in waxay ka hadlayso sidaa haddaad waabarkii intaad u akrido intaadan dhimanin geeridu kugu timaado maalinkaa dhimashadaada ehlijannaad haddii habeenku markuu soo galo intaad akrido adoo yaqiinsan aada habeenkaa dhibatay intuusu waagu kuu baryinna ahlu jannata laakiin maxaa looga xidhay qeyd aad u adag baa lagu xidhay muuqinan biha oo ay ka laasimayso macnaheedana inaad garanayso aama yaqiinsan too kaaga jirin macnaha markaad xaqiijiso baad abaalkaa ka helaysaa sidaas man ayib sayidul istikfaar waxaa loogu magacaabay bay leeyihin culimadu wuxuu kulmiyey jawaamic asbaabtii addoonka loogu dembi dhaafi lahaayoo dhan bay uruurisay oo ictiraafkii iyo iqtiraalkii iyo ilaahay tabaaraka watacaala oo loo qiro muxuu ahaayey muxuu ahaayey loo rubuubiyadiisa loo qiro oo uluuhiyadiisa loo qiro oo addoonkoo dembigiisa qirto oo wahaakada waxay uruurisay macaani fara badan oo dikri ay ku urureen baa ayar yahay macnaha marka wuxuu ka mid yahay adkaaru asabaaxi walmasaa adkaarta galabtii iyo subaxdii la akriyo buu ka mid yahay macna wacan ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi lam yakun muusan ahayn rasuululahi sal lay slam rasuul alle muusan ahayn yadacu mid ka taga haaulaai alkelimaati kelimooyinkan xiina waktiga yumsii uu galabaysanayo wa xiina waktiga yusbix uu waabarisanayo markuu habeenkii gaaday masaaga waan soo sheegno masaaga galabtiina waa la yidhahdaa inta badan waxaa loo isticmaala habeenku markuu soo galo ila habeenka gelinkiisa hore masaaba la yidhahda marka e, galabtii saas daraadeed baa waxay leeyihiin adkaarta sabax iyo masaaga goormaa la akrinaya adkaarta sabaxda iyo masaada la geri sabaxo markuu waagu badiyo waayo laakiin masaaga ma salaada casar baa la akriyaa dadku saasay u badan in salaada casarka marka la akriyo adkaarta masaaga la akriso laakiin axaadiista markaad fiirsa adkaaru salaada maqribi qoraxdu markay dhacday waay laanna kuwana habeenkii baa loogu talagalay kuwana maalintii baa loogu talagalay saas maana ayib xadiistaasaa ka muuqata lam yakun muusa rasul lah sal lay slam yadacu mid ka taga haaulaai alkalimaati xiina yumsi markuu habeenku soo galo wa xiina yusbix iyo markuu waabariso oo maxay yihiin waa kuwan marka allahuma allahayow innii anigu as'aluka waxaan ku weydiisan alcaafiyata caafimaad nabadgelyo wey macna alcaafiya assalaama wey macna fii diinii diintayda dhexdeeda iyo wadunyaaya adduunyadayda dhexdeeda adduunyadayda caafimaad iyo fayoobaan baan ku weydiisay diintaydana fayoobi baan ku weydiisay diin fayoob waa diin saxsan adduunye fayowna waa adduunye aafe iyo naqaa'is iyo dhib ka nabadgashay waay adduun iyo akhraba ilaahu ii nabadgeli way macna ayb wa ahlii ehelkayga allow caafimaad baan ku cafig waxaan ku weydiinayaa caafiyo iyo salaamaan ku weydiinayaa waa maali iyo xoolahayga ehelkaaga waa caruurtaada iyo xaasaskaaga iyo wixii kula xidhiidha ayagana caafiyo iyo salaamo iyo xoolahaaga sidoo kaleeto oo iyagana cadow iyo suug iyo mid wax dhaca iyo mid wax bililqaysta iyo ku xadgudba iyo baad iyagana uga xirsixidhaysaa allaahuma astur allow astur cawraatii cawrooyinkayga ilaah astur cawrooyinkaga ilaahu asturo wixii ceeb ah ee laga xishoodo ilaahu ii astur cawradu maaha cawrada jidhka keliya ee wax kasta oo ruuxu uu dhibsado in laga ogaado ayaa cawro noqda marka xataa dembiye fara badanoo kuu qarsoon baa jira sooma haddii lagu fadeexayn rabo wax dhan baa ah banaanka lasoo dhigay marka ilaahu cawradayda astur waay wa aamin allow aamin rawcaatii argagaxyaaltayda argagax cabsidayda meelaha cabsida leh oo argagaxalana allahu allow aami yeel wa aamin allow aami yeel oo nabadgeli allow nabadgeli rawcaatii argagaxyaalkayga yacni adduunka waa jiraa mawaatin iyo maxallaad ruuxu markuu marayo xaalado argagax baliya oo cabsi geliya ay ku imaanayaan adduunka markuu ka tagana qabriga geeridu waa argagax qabrigu waa argagax qiyaamadaiyo bacsigu waa argagax yacni macbarka markii siraadka la gudbayo waa argagax rawcadku marka waxaa soo gelaya meel kasta oo lagu argagaxo qiyaamada iyo dhicitaankeedu waa argagax wahaakada macna rawcaadkaasoo dhan ilaahu nabadgeliya ammaan isii waay waxfadnii allow ixafdi ixifdi min bayni yadaya xaggayga hore allow iga xifdi xagga hore ilow yuusan dhib igaga imaanin wa min khalfii xaggayga dambana allow iga xifdi oo gadaal yaan layga soo gelin wa can yamiinii dhankayga midigna allow iga xifdi oo yaan laygaga imaanin wa can shimaalii dhankayga bidixna allow iga xifdi ayib waxaa soo hadhay wa min fawqii xaggayga korana allow iga xifdi xaggayga sarana allow yuusan baas balaaya igaga imaanin wa acuudu waxaan magan gelayaa bicadamata bicadamatika weynigaaga waxaan ka magan gelayaa an uqtaala in si qarsoodiya wax la ii yeelo min taxtii xaggayga hoosena la iiga yeelo xagga hoose in ikhtiyaal lagaga sameeyo alikhtiyaal waxaa la yidhahdaa alahdu ahdu shayi khufyatan baa la yidhahda shayga si qarsoodi ah oo lagu baraarugin markii loo qaado ama loo qabto ama loo dilo baa la yidhahdaa ikhtiyaal saas darada ikhtiyaalka waxaa hadda aada loo isticmaalaa dilalka sida qarsoodida u dhaca saas ikhtiyaal baa la yidhahda marka musiibo qarsoon oo hoos un intay igaga timaadda dhufsata taasna ilaahw waxaan ka magangelaya cadamadaadi iyo weynankaagaan magangelaya waacuudu bicadamatika an uqtaala min taxtii oo maxay noqon karta waxyaala badan bay noqon karta wasaaib fara badan baa ila dhulka ka timaadeen sooma oo hoos ruuxa kaga imaan karta dhulkaa lala goyn karaa masaaib kalaa kugu imaan karta saas way saas daraaddeed aayadii qur-aanka ahayd suurati mxuu ahay fi suurati mxuu ahay ancaam qul huwa alqaadiru cala an yabcata calaykum cadaaban min fawqikum aw min taxti arjulikum aw yalbisakum shiyaca nabigu markuu akrinaya sal lay aslam wuxuu yihi muxuu ahay qul huwa alqaadiru cala an yabcata calaykum cadaaban min fawqikum acuudu biwajhika buuri aw min taxti arjulikum acuudu biwajhika buuri aw yalbisakum shiyacan hada ahwan buu nabig sal lay slam marka cadaabka qaar baa hoos ka yimaada qaarna kor buu ka yimaadaa ummado dhan baa dhulka lala jaray oo lala baabi'iyey marka meeshaa in laga soo galo dhankaa lagaga yimaadana alla waa kaa magangelaya marka waa jihoodkii jihooyinkii lixda hawn akhraja waxaa soo saaray xadiidka annasaa'iyu nasaa-i baa soo saaray fii camali alyowmi walleyla iyo sunan ilkubraa buu ku soo saaray wabnu maajaha waa soo saaray kadalika axmedna wuu soo saaray wasaxa waxaa saxiiyey alxaakimu wawaafaqahu waxaa waafaqay xaakimu waa saxiixiyey kadalika waxaa ku waafaqay alimaam dahabi iyo nawowi iyo sheekh albani intu way saxiixinayaan xadiidkani waa xadiis sugan weye wuxuuna ka mid yahay min adkaari asabaaxi walmasaa adkaarta galabtii iyo muxuu ahaaye habeenkiiyo maalintii la akhristo ayuu ka mid yahay aad buuna muhim yahay waa lagu xirsixidhaa ruuxii laazima sida qaalibka ah waa waardiisay isaga dhanba waa waardiisay xagga rabbi baa laga waardiinaya وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحري كان وحوى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك يقول من إله اللهم الله يو إني أنه أعود ومغنجلي بك أذيك مغنجلي من زوال نعمتك نعمة هذا زولتان كير نعمة هذا إسيسي إني إغزوشو أو إضافته أو إغبابعه أيها كامل مدكلي كامل مدكلي wa taxawuli caafiyatika caafiyadaada cafintaada iyo salaamadaada iyo nabadgelyada aada siisay inay iga wareegtana waa kaa magangelaya taxawulku waxa weye inay kaa wareegto cid kale u wareegto zawaalkuna waxa weye inay sideeduba ku dhaaftaba way zuusho waay macana wa fujaa'ati niqmatika niqmadu waa cuquubada ah, cuquubadaada kadinteeda ay ugu soo kadisana waa kaa magangelaya fujaana waa la yidhahdaa fajana waa la yidhahdaa bimacna albaksa waay wixii si kada oo lama filaana kuugu yimaada oodan ku tala gashanin baa la yidhaahdaa yani faajacanii ayb wa fujaa'ati niqmatika cuquubadaada kedinteeda ay igu soo kadiso ayaan allow kaa magangelaya wa jamiici sakhatika cadhadaada dhammaanteed baan kaa magangelaya waxaa laga wadaa asbaabta cadhada keento asbaab kasta oo keeni karta cadhadaada inaad ii cadhootana ilaahu magan baan kaaga ah waa kaa magangelayaa akhrajahu muslim baa soo saaray iyaduna waa duca muhimo jawaamicda ka mid ilahu nicmada hayga qaadi ilahu nicmada hayga qaadi nicmada hadduu ilahi ku siiyo tabaaraka watacaala waxa fiican in laguu daayo hadday caafimaad tahay hadday caruur tahay hadday diin tahay hadday xoolo tahay in ilaahay tabaaraka watacala kuu baaqiyeeyo taasaad weydiisanaysa man uusan kaa qaadin ayib asbaab baa keeni karta manaa ila asbaabta keenaysa inaad iga qaaddo iga ilaali waay ayb taxawul caafiyati kana waxa wey caafiyadu inay wareegto isbedesho hadday isbedesho maxaa imaanaya caafiyadu hadday tagto cuquubaa soo bedelaysa sooma inay cuquuba aad caafiyada iigu bedesho fujaa'at iniqmati kana waxa weye haddaad og tahay cuquubadu inay imaanaysood isu diyaariso ood ku talagasho iyo hadday kugu soo kedisa way kala adagtahay markay yani waxa weyaan ay ay sadmo kugu noqoto oy ku dharbaaxdo adiga oo iska iska baraan la-aa markaasay ka xanuun badan tahay markaas soo socodkeeda iyo tartiib ay kugu timaado macna sidaas daraaddeed baa fujaa'ati niqmatik loo cabiro macna وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وحر كان وحوها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بذي الله اللهم الله إني أنه أعوذ وحا مغنجلي بك أذنك مغنجلي min khalabati dayni daynta muxuu ahaay adkaanteeda ay iga adkaato dayntu inay iga rayso oo iga adkaato oo iga tambadataan kaa magangalaya wa khalabati alcaduwi iyo cadowgu inuu iga reeyo iga qaalib noqo oo iga adkaado wa shamaatati alacdaa iyo cadowgu inuu igu farxo dhibkayga inuu ku farxo ah. yani shamaatada waxaa la yidhahdaa waa farax ruux kaleeto dhib ku dhacay inaad ku farxdo ku wiirsataa layidhahda ku wiirsato yani waxa weya waa kii eh, muxuu ahay falaa tushmit biya alacdaa sooma nabiyullaahi haaruun calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam markuu walaalkii nebi muuse calayhi salaam uu la hadlahay marka cadowgaagu inuu kugu farxo waayo oo dhib intuu kugu dhaco dhibkaasi uu kugu arko kugu qoslo oo kugu farxo kugu maadsado oo kugu wiirsado taasaa la yidhahdaa ilaahu taana magan baan kaaga ah Ah, waxaa wariyey alnasaa-i baa wariyey wa waxaana saxiixiyey alxaakim baa saxiixiyey kadalika alimaam dahbi baa saxiixiyey sheekh albani fi saxiixa wuxuu ku leeyahay silsila saxiixa sanadkiisu waa xasan buu leeyahay alimaam bukhaari ayaa wuxuu soo saaray lafdi kale ku soo saaro tacawaduu billahi min jahdi albala wa darati ashaqaa wa suu'i alqada wa shamaatati alacdaa allah waxaad ka magan gashaan tabaaraka wa tacala min jahdi albala balaayada dhibkeeda inaad tabar u weydo balaayada oad ku xamisho oy kaa kan badato wa iyo shaqaawada gaaritaankeeda shaqaawada waxaa laidhahda waa nasiib xumada cadaabka iyo cuquubada sababaya wa wa suuci ilqada qada xun ama qadaha rabbi xumaantiisa qadaha rabbi xumaan ma lehee yacni wax weeyaan qade idhibaya xugum waxaad xukuntay oo aniga idhibaya wa yani waxa wey qadaha rabbi xumaantiisa iyo wanaagiisu waa binisbati ila alcabdi waay ama binisbati ila rabbi tabaaraka wa tacaala wax xun jiraba waa kii xadiisku ahaa washaru laysa ilayka xagga rabbi shar ma jiro afcaashiisu shar ma ah xukunkiisuna shar ma ah laakiin marka loo fiiriyo addoommada loo fiiriyo ba wuxuu u qaybsamayaa shar iyo khayr hari khayr markaas u qaybsamay ayib maxaa yeele ilaahay tabaaraka watacaala ma abuuro wax shar keliyo maxdiya ma abuuro shay kastoo shar ah jawaanibu wuxuu leeyahay maslaxa iyo khayra ku jira shay kastoo shar saas man marka yani waxa weyaan wasuu lqada macnaha wey washamaatat ilcada marka labadan kaleeto sidoo kaleeto dayntu inay ga iyo sidoo kaleeto halabat rijaal meesha halabat lacdaa uu ka yidhina ayadana bukhaari baa sidoo kale soo saaray xadiisku wuxuu faa'iideynaya in ilaahay laga magangalo tabaaraka wa inay dayntu kaa tambadato oo tabar u weydo ayb maxaa yeele dayntu haddaad tabar u weydo oy kaa tambadato waxay dariica u noqotaa waxyaalo kale iyo ruuxa ku dhalisaa waxyaalo kale gaadhsiisaa dhibka ka dhasha waxaa ka mid a ah, eh, caaisha radialla canha waxaa ka yimid waxaa ka soo arooray xadiis buhaari muslim ay soo saareen waxaa nidhiya tiri yaa rasuul allah maa aktar ma stacabta aw maa tastaciidu min alma'sami waalmaqrab badanaa inta aada ilaahay ka magangelayso dembiga iyo daymoobidda aad bay u badan tahay allahuma innii acuudu bika min alma'sami waalmaqrab ducadaa aad baad u badisaa isay waxu jiraan markaasuu nebigu wuxuu yuri sal ly wasalam caaishoy yani idaa arima arajulu xadaa fakadaba wawacada faakhlafa buu nabi sal lay slm ruuxu markuu daymoobo oo dayntu ka tambadato tawar u waayo wuu sheekeeyaa markaasuu been sheegaa wuu ballan qaadaa markaasuu buriyaa balaayadaasoo dhan bay marka dayntu furtaa hadday kaa tambadato yani waxa weyaan ruuxii waa sheekaynahayaa beenbuu sheegi wuxuu leeyahay ilan dadkiibuu rabaa inuu iska qanciyo waa la haystaa wardayndaladii nasiibaa laleeyahay marka baa iisoo socyiy doomaa soo dheghayey waayahan muxuu ahay meel baa rajo kale ahay been buu akrina sooma ila waa la haystaa dadkiibu rabaa inuu iska furfuro ah. ballan buu qaadiyo ma fulinayo wuxuu leeyahay bal berri muxuu ahay bal bisha dambe taariikh ribla yimaado watigaasaan ku siinaya waad u imaanaysaa xanuunaha si noqdee bal haddana muxuu ahaaye wii kale iigu dir ballanka lagu galay tii markii la gaado warii waxbaa siye bal haddana laba beryo kale iigu sii dar ah, soma maxaa keenay tabar la-aan baa haysa marka beenna asal bay u tahay ballanka baxna asal bay u tahay labaduna sooma munaafiqiinta wixii lagu yaqaano waa maxaa ku gaarsiinaya halabatu dayn marka waa ilahay naga nabadgalaga magangalo tabaaraka watacala culayskeeda leeda ruuxuna aakhiradiisana dhibkaasay u geysan adduunyadiisana sharafkiisaa dhacaya oo ruuxii de markii lagu barto uun muxuu ahay keesho keesho ah, berri berri soo noqo soo noqo soo noqo mujtamaca dhexdiisa waxaad noqonaysaa ruuxaan muxuua ballan lahayn sooma qiimo lahayn beenaalaad noqonaysaa cirdigaaga iyo sharafkaaguna waa dhimanayaa aakhiradaaduna waa dhimanaysa waa mudan yahay marka in ilaahay laga magangalo sooma wa laga ogala wa tabaaraka wataala saama halabat lcaduwi waa cadowgu inuu baail iyo xaqdarro kaaga adkaado wey shamatat lacdaana waataa aan tilmaanay oo cadowgaaga inta masaxi kugu dhaca cadowgaada inuu kugu farxo an buraydata radi allahu canhu qala wuxuu ihi samica wuxuu maqlay annabiyu nabigu sal lay slam rajulan buu maqlay oo yaquulu leh allahuma inii as'aluka bianii ashhadu anaka anta allahu laa ilaha ila ant alaxad samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب طيب عن بريدة رضي الله عنه قال في سمع وحو مغلي النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بمغلي ويقول له اللهم الله إني أنو أسألك وانك ويديسا بأني waxaan kugu weydiisanayaa biannii anigu ashhadu inaanahay mid qiraya sababteed baan kugu yani waxaan kugu weydiisanayaa arrintan sababteed qiraalkan aan qirayo sababtiisa baan kugu weydiisanaya maxaad qiraysaa annaka adugu baan qirayaa anta adugu allaahu alla inaad midka xaq lagu caabudo inaad laa ilaaha mid xaq lagu caabudona inuusan jirin ilaa anta adugu mooye waan qiraya alaxadu inaad tahay midka keligii ah fii daatihi wa asmaa'ihi wa sifaatihi wa afcaalihi wa cibaadatihi wax walba kelibaad ku tahay wax kula wadaaga ma jiro asamadu sayidka loo qasto samadka waxaa la yidhahdaa waa sayidka baahida lala aado isaguna aan cidna u baahnayn saas hore waxaa la yidhahdaa yani waxa weye baahne waxaa la yidhaha ma baahne loo baahan yahay ma baahne loo baahan yahay wax isaga ka kaaftooma ma jiro laakiin isagu cid u baahan yahay ma jiro sooma asamad macnahaas waay ayib sayidka loo baahan yahay isaguna aan baahnayn baa tahay alladii kaasoo lam yelid aan dhalin walam yuulad isagana aan la dhalin ha waxba maadan dhalin leanna ciddii wax dhalaysahay dhalitaanku alla marka loo fiiriyo waa sifatu naqsin wa makhluuqa marka loo fiiriyana waa sifatu kamaal ibni aadamka marka loo fiiriyo ibni aadamka marka loo fiiriyo ruuxa dhala iyo ruuxa madhalayska ah keebaa sifatu kamaal leh ya ruuxa dhala sooma leanna waa makhluuq waa daciif dacfigiisuu marka ku kabahayaa ilmahan uu dhalahayo kii marka daciif ahaye ilmana dhalin ceebtiisiibaa bannaanka taalla laleeyahay saas daraadeed makhluuqa marka loo fiiriyo khaasatan aadamaha iyo waxa dhalaaya dhalitaanku waa sifatu kamaal marka loo fiiriyo makhluuq ama khaaliqa marka loo fiiriyo waa sifatu naqsin leesh leanna waxay ku tusaysaa in uu baahan yahay sooma in uu baahan yaho cid caawisa oo kaalmaysa u baahan yahay sidaas daraaddeed baa rabbi tabaaraka wa tacaala markuu sheegay inuu samad yahay samad inuu yahay ousan cidna u baahnay isagana loo baahan yahay baa waxaa la daba dhigay lam yalid ma dhalin leanna maba baahnaba see ku dhalaya sooma labada kelima calaaqa toosaa ka dhexaysa lam yalid ma dhalin waxaa lagu radinayaa nasaaradii tiri ciisa ibnullah iyo yahuudii tiri cusayr ibnullah sooma iyo quraysh iyo carabtii oo yidhi malaa'igtu waa gabdho ilaah waxaas oo ilaahay ilmo u sogay yaa kulli wadan radiyo waxa li lam yelid ilahi wax dhalin walam yuulad lamana dhalino allah tabaaraka watacaala cid uu ka soo jeedo dhashay ma jirto agna cidina kufuwan mid u dhiganta mid kuf u aho id dhigmana axadii ma ahaani cidday doon ha noqoto meeshaasi marka waxa weye kufuwan axad waxa weye hadduusan lahaynba wax u dhigma waa su-aal ah seebuu ilmo ku dhali karaa ilan ilmo markaad dhasho wax kuu dhigmaad dhashay soo maa waa midda labaade hadduusan xaas u dhigmaba lahayn seebuu ilmo u saas saasana qur-aanka waa ka yidhi walam takun lahu saaxiba seed ilmo ugu sheekan isagoon xaas lahayn wax u dhigma male ilmana uma dhigmo xaas iyo naagna uma dhiganto seebuu ku dhalayaa wey marka nimanka markii xujada madax laga garaacayo xujada lagu oogahay baasaa loola hadlo marka macnaheedu waxa wax u dhigmana ma jiro ninkaasi warkaasu sidaasaan ilaahay qiraalka aan intaa qirahayo baan kugu weydiisanayaa wa faqaala rasuululahi sal lay sl rasuulku marka wuxuu yihi ninkaasi markuu sidaa ilaahay u baryay wuxuu rasuulku yihi laqad sa'ala allaha alla ayuu weydiistay bismihi magiciisiibuu ku weydiistay alla magiciisa alladii magacaaso idaa goortii su'ila lagu weydiisto bihi alle acaauu wax siiyo adoonkii wax ku weydiista uu siiyo wuxuu weydiista waidaa goortii duciya lagu baryo bihi isaga lagu baryana idaa su'ila haddii lagu weydiisto bihi ismigii actaa wuu siiyaa waidaa goortii duciya lagu baryo bihi ismigana ajaaba wuu ajiibaa wuu aqbalaa magacii nooca ahaa oo haddii ilaahay wax lagu weydiistana uu aqbalo haddii lagu baryana uu yeelo magacii nooca ahaabuu isticmaalayoo addoonkani ama ninkani all ku weydiistay buu nabig sal lay slam akraja waxaa soo saaray alarbaca wasaxaha waxaa saxiixiyey ibnu xibbaan kadalika waxaa saxiixiyey xaakim dahabi baa ku waafaqay sheekh albaanina waa saxiixiyey alimaam tirmidina sidoo kale waa taxsiiniyey waayo xadiidku waa xadiis sugan wuxuuna faa'ideynayaa kow tawasulka bannaan inuu ka mid yahay atawasul bicamal bilcamali saalix bilcamal asaalix in lagu tawasuli karo in lagu tawasuli karo qiraalka uu addoonku qirayo shahaadateynka iyo xaqa uu qirayo in lagu tawasuli karo camalka saalixa uu sameeyey in lagu tawasuli karo ilaahay asmaadiisa iyo magacyadiisa iyo sifaadkiisa lagu tawasuli karo kulli dalika xadiisku kutusaya yacni waxa weye allow waxa aan kaa rabo waxaan ku gaadhayaa oon kugu weydiisanayaa arrimahan jeceshahay waay ka banaan buu bu kamid yani waxa weye ilahay asmaadiisa sifaadiisa inaad usii marto walilahi alasmaau lxusna fadcuuhu biha ayb magacyadiisa inad marto sifaadkiisa inaad u marto waxaad heli kartaa camal saalix ood samaysay ilahu camalkaasi haddaan adiga dartaa u sameeyey ilahu khayrkaa igu sii shartaa ilahu igaga ruux ruuxu muslimahoo khayr aad ku tuhmayso kula joogoo nool inaad tidhahdo ilaahu ii bari tawassulka bannaan buu ka mid amaa tawasulka qiisa aan bannaanayn ee shirkiga ah waa in ruux dhintay wuxuusa keri karin aad tidhaahdo ilaah igu sii ama ilaaha iigu gudbi ama aad tidhaahdo muxuu ahaa isii kaa waa tawasul lama yidhaahdee waa shirki iska cadwaan qolyahanubaa tawasul ku magacaabay si ay u qariyaan magaca oo macnaha waxa wey asfaadda ugu talaacumaan waa ilaa tawasul maaha xadiidku macnaha wuu kutusiyo horta tawasulka bannaan qayb ka mida wuu kutusi waxaa kaloo uu kutusaya in ilaahay magaciisa weyn ismullaahi alacdam inuu meesha ku jiro laakiin keebuu yahay wa ma alaxadka ma allaahiba ma assamadka ismullaahi alacdamka ilaahay markii wax lagu weydiisto uu addoonka siiyo waa kee xadiisku si guud wuxuu u sheegay uun addoonkaasi inuu magacii sheegay laakiin kee weye xadiiska kuma cadda xadiiska kuma caddaan xadiis kalaasa jira axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi ibn maaja ay soo saareen can asma binti yaziid laga warinayo oo nebigu uri sal alay waslam ismu ullahi alacdam fii haatayni alaayatayn ilaahay magaciisa ka badani labadan aayadood buu ku jiraa waa labadee aayadood wa ilaahukum ilaahun waaxidun laa ilaaha ilaa huwa araxmaan araxiim aayad waa taa ta labaadna faatixatu ali cimraan ali cimraan bilowgeeda iflaamiim allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum marka hadal badan baa culimada dhexooda ku jiro xadiiskaas waa xasan buu le shekh albani xadii kalena waa jirta ismu llahi alacdam oo magacyada ugu weyn oo waxaa laga doodayaaba horta magacyada ilaahay ma kala weyihiin oo ma kala fadli badan yihin mise kulli waa isku wada fadli waxay farax ka tahay mas'alo la yidhaahdo qur-aanku ma kala fadli badan yahay hadalka ilaahay wada weeye ma kala fadli badan yahay mise ma kala fadli badna wasawaabu waxa weeye qur-aankuna waa kala fadli badan yahay isagoo hadalka ilaahay ah asmaada ilaahayna way kala fadli badan yihiin iyagoo asmaa ilaahay u wadaa ah. saas waa sax ismullahi alacdam ha la xadido haddii la yidhaahdo khilaaf baa marka jira culimada qaarkood waxay waa lafduljalaalaha allah waa ah. culimada qaarna waxay leeyihin alxayu alqayuum waay lafduljalaalo waxaan ujeedaa muxuu aha ismullahi alacdam araa kalena waa jirtaa kullu dalika wax qaafic oo go-an oo khilaaf ku jirin in la helaayo ma fududa laakiin axaadiistan ubaa la istinaafan oo dhexdeeda unbaa laga raadina ismullahi alacdam saas macna ayib وعن ابي هريره رضي الله عنه قال وحر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحو اها اذا قلت اصبح هو بريست يقول بدي له اه alaxad asamad aladi lam yalid waa suura laas soma suura laas ifaadkaasi xadiis xasana sugan oo nebiga sal lay slam intay gaalada u yimaadeen ku yidhaahdeen muxamedow allahaaga alcaabudo u abtiri bay dheheen abtirkiisa loo sheeg xageen ku abtirsadaa markaasa waxaa soo degtay qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad mid abtirleh ilaah maba noqon karo sooma ila mid abtirle waa la dhalay sooma marka waxaa la yidhi haddaad ilaahay sifaadkiisa rabtaan waa kuwan laakiin mid abtirleho ina hebeloo ina hebel ka soo ina hebel ka siica kaasi ilaah maba noqon karaba saasaa lagu jawaaba saas macna an abi hurarata radi allahu canhu qaala wuxu uhi kaana wuxuu ahaa rasuullah sal ly sl rasuulku wuxuu ahaa idaa goortii asbaxa u waabariisto yaquulu mid yidhaahda buu ahaa allahuma allahyow bika adiga sababta iyo awooddaada iyo xooggaaga ayaa asbaxnaa ku waabariisanay adiga kaalmadaadi xooggaagai awooddaabaan ku waabariisanay tutaana ma ah wa bika sababtaabaan amsaynaa ku galabaysanay oo habeenk noogu soo galay annagiiyo habeenkaiyo waxa socdan adaana maamulaya waay wabika sababtaa baanu naxyaa ku noolaanaynaa wabika sababtaa baanu namuutu ku dhimanaynaa alxayaatu suqra walxayaatu lkubra wakadalika almowtatu suqra walmowtatu lkubra bika adigaanu naxyaa ku noolaanaynaa wabika namuutu wa ilayka xaggaaguuna ahaaday annushuuru isa soo bixintii isasoo soo saarinta isa soo bixinta lasa soo saarayana xaggaagay ahaato addoommada marka qubuurta laga soo saaro xaggaagaa loo soo kaxayn doono adigoon baa laguu imaan doonaaba ayib waidaa goortii amsaa uu galabaystana idaa goortii amsa uu habeenka galo qaala wuxuu dhihi jiray mila dalika kaa mid la ah. mida ilaa laakiinse annahu isagu qaala wuxuu dhihi jiray wa ilayka xaggaagu ahaaday almasiiru aayaha iyo noqoshada meesha loo noqonayana xaggaagu ahay hmm. akhraja waxaa soo saaray alarbacatu afarti waxaa laga wadaa akhrajahu alarbaca xadiiku xadiis waa waay waxaa saxiixiyey ibnu xajar fii amaalihi wakadalika alimaam nawowi fi ladkaar ibnu lqayim fii zaadi lmacaad tirmidina waa taxsiiniye sheekh albaanina waa saxiixiyey xadiiku xadiis waa marka wa ilayhi nushuur waa marka waagu baryo wailayka nushuur waa marka waagu kuu baryo wa ilayka almasiirna waa marka habeenkii ay tahay oo waxay leeyihiin labadaba munaasabad baa jirto nushuurku waa soo kicidda qubuurta laga soo kacayo qubuurta laga soo kacayo waxay u eg tahay shabahdaa waagu markuu baryo dadkay siday guryahooda ugu xaraysnaayeen soo markuu baryo sida iyagoo qubuur kasoo baxay oo kale ma soo yaacaan marka waa nushuur sidii idinko qubuurtii kasoo soo yaacay oo banaanka usoo yaaca oo kale baay ah, waa nushuur masiirkuna waxa weeye habeenkii waa la xaroodaa oo guryaha lagu xaroodaa xaroodkaa iyo waxaa isu dhigma hurdadii leanna waa geeri yar sooma xaroodkaas la xaroonayo masiirku wuxuu u egyahay iyadoo la seexday oo hurdadii la galay oo geeri yar la galay marka masiirka ayaa ansab u ah subaxdiina nushuurka ansab u ah saasuu xadiisku marka faa yani labada labada kelimo saasay kala leeyihin marka wa ilayhi nushuur waa subaxdii markaad akrinayso wa ilayka almasiirna waa markaad aad galabtii ama habeenkii akrinayso ayb wa anas radi allahu canhu qaala wuxuu yihi kaana wuxuu ahaa akaru ducaai rasuulilah sal lay slam nabiga ducadiisa badankiisu wuxuu ahaa rabbanaa aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar ducada nabiga taasaa u badnay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh qataada wuxuu weydiiyey anas oo wuxuu ku yidhi ayu dacwatin kaana yadcuu biha nabiyu sal lay slam akar ducadii ugu badnaydee nabigu ku ducaysan jiray maxay ahayd markaase anas wuxuu yidhi ducada ugu badani tanay ahayd rabbanaa rabbiga low aatinaa masii fi dunyaa adduunyada dhexeeda xasanatan tii wanaagsanayd ama tu wanaagsan masii xaalad wanaagsan masii wa fi laakhirati aakhara dhexdeedana xasanatan xaalad wanaagsan masii tu wanaagsan masii wa qinaa allowna ilaali cadaaba naari naarta cadaabkeedana allow naga ilaali naga dhow muttafaqun caleyh buhari muslim baa soo saaray xasanulbasri wuxuu leeyahay taabicigii ibn abi xaatim siduu soo saaray bisanadin saxiix wuxuu leeyahay xasanulbasri alxasanatu alcilmu walcibaadatu fi dunya buud rabbana aatina fi dunya xasana soma xasanada adduunyadu wuxuu yihi waa in cilmi iyo cibaado lagu siiyo cilmi naafica iyo camal saalixa labadaasaa xasano la yidhahda bul adduunka dhexdiisa aakharana wuxuu yihi waa in jannada lagu geeyo saas way macana ibnu lkasiir caleyh raxmatullah ayaa isaga fii tafsiirihi macno taa ka guda weyn ku fasiray ducada oo wuxuu yidhi waxay soo galayabudi oo shamlinaysaa kulla matluubin dunyawiyin shay kasta oo la dalbo oo adduunyada madaalibteeda ka mid oo ah. maala wuxuu yidhi min caafiyatin wa daarin raxmatin wa zawjatin xasanatin wa waladin baarin wa risqin waasicin wa cilmin naaficin wa camalin saalixin wa markabin hanii'in wa sana'in jamiilin waxaaso dhan baa soo gelay ah, wax kasta oo ruux adduunka uu rabo oo maala wuxuu yidhi muxuu ahaay caafimaad caafiya iyo guri waasaca iyo xaas wanaagsan iyo ilmo baari ah iyo risiq waasica ah, iyo cilmi naafica ah, iyo camal saalixa iyo gaadiid fiicanoo hayin ahoo muxuu ahaay wanaagsan iyo ammaan iyo magac wanaagsanoo dadka dhexdiisa ku yeelato waxaas iyo ka badan baa soo gelaya aatinaa fi dunya xasanat soma yani waxay ka tagto ma jirta waay wax kasta wanaagsan allow isii wey macnaha amaa xasanada aakhare ilaahu xasano igu sii ayadoo wuxuu leeyaha waxaa laga wadaa waxaa ugu sarreeya xasanada aakharo jannada iyo waxyaalaha raacaya oo jannada maxaa raacade jannada haddaad gasho waxyaala jannada gelitaankeedaba ka weyn baa daba yaalla oo waxaa ka mid a ilahay riddihiisa sooma ah, wa ridwaanu min allaahi akbar soomaaha ah, jannada geliddeeda waxaa ka weyn ridaha alle ridaha allena waxaa ka laasima inuu addoonku alla daawado annadaru ilaa wajhi illaahi alkariim ah, ilaahay tabaaraka watacaala oo wejigiisa aad aragtoo daawato liladiina axsanuu alxusna wa ziyaada dadkii wanaagga sameeyey waxay leeyihiin janno iyo siyaado siyaadadaasaa nabiga sal lay sl wuxuu ku fasiray annadaru ilaa wajhi illah ilahay wejigiisoo la daawado waa siyaado jannaday siyaado ka tahay saas maana oo muminiinta markay jannada galaan allah tabaaraka watacala wuxuu leeyahay ahlu ahlujannow maydiin siyaadiyaa markaas oo oh rabbiyow maxaad noo siyaadin oo noo laabanba soo wejiyadanada maadan cadaynin jannana maadan geynin oo cadaab maadan naga badbaadinin maxaa noo laaban markaasuu rabbi tabaaraka watacaala xijaabka faydaya oo addoommadiisa istusaya nicmo ka weynna weligood maba in arag marka aljanna dukhuulu wa tawaabicuhaa oo ridaha ilaah iyo daawashada alle iyo waxaasoo dhan baa soo gelaya wa fi laakhirati xasanatan ah. waqinaa cadaab annaarna waxa weeyaan haddee wax ku sugahayoo soo socda waxa ugu khatarsan naarku sooma ah. ilahu taala iga badbaadi waay oo iga ilaali ayb marka ducadaasi muttafaqun caleyh xadiiska buxaari muslim baa soo saaray waana qur-aanka ducada ku timid ayb markuu alla sheegay dadka ducadaa ku ducaystana ulaaika lahum nasiibun mima kasabuu sooma wallahu sariicu xisaab dadka saa u ducaystaaye waxa ay shaqaysteen nasiib bay ku leeyihin qolo waxaa waxaa lagu hormariyey yani waxa way odhanaya aatinaa fi dunya wama lahu fi laakhirati min khalaq min annaasi man yaqulu rabbana aatina fi dunya wama lahu fi laakhirati min khalaq ilaahu adduunka u nasiib qola halkaa taagan aakhara waxba kuma leh qoladan khayr addunya khayr aakhara waa alla ba u kulmiyey tabaaraka wa tacala وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال وحير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم marka waqina cadaab النار taasi waxa ka laazimay iyada naarta Allah iga ilaali asbaabta naarta keenaysana Allah iga ilaali oo maxaa asbaabta naarta keena yani shahawaadka iyo shubuhaadka iyo shirkiga iyo macaasida iyo Allah iga ilaali way ka laazimaysaa macna وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال وحير كان النبي نبي صلى الله عليه وسلم يدعو من دعاء oo ducada ku ducaysto اللهم اغفر لي الله ida khaiiatii gafkayga alla ii dhaaf waa dembigayga mufrad mudaaf weeyo iyo cum marka dunuubteeda oo dhan baa laga wadaa khaiiatii gafkayga wa jahlii ilaahu jahligayga ii dhaaf jahliga muxuu ahaayey waxaa la yidhaahdaa wixii aqoon darra kuu geysana waa la yidhahda wixii adoo garanaya aad ku kacdana jahli waa la dhihi karaa adoo garanaya aad samaysay wax fiican maaha sidii ficnaynna maaha jahaala la yidhahdaa saas maanaa jahaala la yidhahdaa fii suurati nisa marka wixii khalade iga dhaco dhan baa soo gelay wa jahlii aqoon darradayda iyo gaasho la-aantaydana allow ii dhaaf waxaa igaga yimaada wa wa israafii xadgudubkayga allow ii dhaaf fii amrii arrinkayga aan ku xadgudbo xuduudiyo sohdimaha shareecadu dhigtay arrimahaygana ku saabsan haddaan tilaaboon gudbana allow ii dhaaf wamaa shayna ii dhaaf anta adigu aclamu aataa mid ogaansho badan bihi isaga minii aniga iga ogaansho badan waxaad iga og tahay baa jira oo dembiyadooda adaa iga xogaalsana allow ii dhaafo oo annaga maxaan og shalay iyo daraad iyo dunuubtaan gallay maba xusuusanno sooma maba oginba kama warhaynaba dunuub fara badanoo galaynoon dabaalanaynaan inay dembi tahayba uma haysanaba sooma marka allow dembi aad iga xogaalsantao adigu iga ogtaana ii dhaaf allahuma kfir lii allow ii dhaaf jiddii dhabtayda wa wahaznii iyo dhayalkayga jiddigu waa wixii dhab ahaan aada u samaysaa hasniguna waa dhayalka iyo ciyaar ciyaar wixii kaaga dhacwada labadaba allow ii dhaaf wa khaa'ii gafkayga allow ii dhaaf wa camdii iyo kaskayga khaa waa wixii kaaga dhaca ku talagal la-aan ismoodsiis kaaga dhacawa camdiguna waa waxaad u qasado labadaaba ilaahu ii dhaaf wa kullu daalika kaasoo dhan cindii agtayduu ahaaday waxaas aan ku weydiisanay inaad ii dhaaftaan oo dhanna kulligood agtayday wada yaallaano waan wada sameeyey khaia waan sameeyey jahli waan sameeyey israaf waa iga dhacay dunuubaad iga ogsoontahay waa jiraan kuwa aan u sameeyey dhayal dhayal ciyaar ciyaar waa jiraan kuwa aan dhag u sameeyey waa jiraan kuwa sida ay iga noqotona ku talagelin waa jiraan kuwa aan u qastay waa jiraan wa kullu dalika cindii kullina waa inuu haystaan waay hadowku ah, marka waxa weye yani wuu ictiraafanaya waa isliidaya sooma meeshaa way meesha wax lagugu dambdhaafi xogaa haddaad intaad qadaadka taagto asyara geejiso tiraahdo de maxaaban galayba anugu ah, xogaa isgeejiso oo tiraahdo o maxaa dambiyaban galay anugu khalaas waa kuu dhamaatay waa kuu dhamaatay waxaa la rabaa rabbigaa tabaaraka wa tacaala markaad la mucaamaloonayso inaad ula mucaamalooto inaad tahay addoon buuxa oo dunuubi buuxisay ficlan saasaa noqo sooma allah tabaaraka watacala markaasuu kuu naxariisan oo dembigaaga dhaafay laakiin inta waxoogaa ismahadin iyo kibir iyo isla weynan iyo ay kugu jiraan ah, hawshaadu weli waay saas allahuma kfir lii allow ii dhaaf maa qadamtu waxaan hormarsaday een horay u sameeyey wamaa akhartu iyo waxaan dib dhigtayba culimada qaarkood waxay leeyihiin maa qadamtu waa wixii horay iiga dhacay marka aan ducaysanayo maa akhartuna waa wixii mustaqbalka aan samayn doono qaarna waxay leeyihiin maa qadamtu waa wixii intaan noolahay aan sameeyo wamaa akhartuna markaan dhinto kadib camalkii aan sameeyey intaan noolaa wixii ka dhasha xumaan laygaga sii dayanayo oo dadku igu raaceen oo anigu aan sabab u ahay waxyaaba aan ka tegey oo aasaarteedii weli sii jirto wamaa akhartu wa ila waxaa jirta addoonka sidiisaba intuu nool yahay waxyaalaha hadduu sameeyo dunuub ah kadibna uu ka tago isagoon ka toobadkeedin dunuubtiina raadkeedii weli sii socdo oo la sii wado dembigii waa ku soconaya sooma man sanna sunnatan sayi'atan walahu wisruhaa wisru man camila biha ah, naf la dilay ma jirto oo xaqdarro lagu dilayo ilaa aadam wiilkuu dhalay ee walaalkii dilay naf kastoo xaqdarro lagu dilo dembigeeda waa leeyahay dembigeeda intii kii dilay gacanku dhiglaha intuu leeyahay in la buu leeyahay sababtu maxay tahay ibni aadamka isagaa baray in lays isagaa laga baray sooma marka waxaa dhici karta dunuub markaad dhimatay kadib kugu sii socota inay jiraan wamaa akhartu in macnaha laga wadana waa dhici karaa wixii iga dambeeyo geerida gadaasheedana alla ii dhaaf saas macnaha wamaa asrartu waxaan qarsadana allow ii dhaaf wamaa aclantu iyo waxaan muujisto wixii si qarsoodiya aan u sameeyo oo aan adigii aniga isla ognahay adiguna ila ogtaana ii qarsoon allow ii dhaaf iyo waxaan muujisto oo aadamaha iyo khalqigu ogyahayba wamaa shayna ii dhaaf anta adigu aclamu ataa mid ogaansho badan bihi isaga minii aniga iga ogaansho badan anta adigu almuqadimu midka hormariyaa tahay addoommada hormaray oo khayrka iyo kamaalka iyo wanaagga ku hormaray adaa hormariyey wa anta adigu almu'akhiru midka dibdhigaa tahay ciddii dib u dhacday oo gadaal u dhacday oo xumaanta dib ugu dhacdayna allow adaa dib u riday almuakhir yani waxa weye midka horena huwa almuqadimu bifadlihi waalmu'akhiru bicadlihi wa saas maana kan addoonkan hormarayo wanaagga ku hormarayna kaalmayn uu kaalmeeyey iyo fadligiisuu ku hormaray kan dib dhacayna alla cadaaladiisuu kula dhaqmayo khudlaan unbuu ku sameeyo ma caawinina garabkiisa unbuu ka baxay bas saas daraadeed addoommadiisu labay u dhexeeyaan bayna fadlihi wa cadlihi saas way macana bayna fadlihi oo dadka uu rabbi wanaaggaa siiyey ah wa bayna cadlihi oo dadka xumaanta ku dhacay kuwa xumaanta ku dhacayna muusan dulmiine wuuna kaalmaynin un kaalmadiisa wayna istaahilaan kuwankaasoo fadligii horumarka qaatayna fadligiisu ku kaalmeeyey ku heleen addoommadu marka labadaasay udhexeeyaan bayna fadlihi wa cadlihi saas mana wa anta adigu calaa kulli shayin shay kasta korkiisa qadiirun midkii awoodaad shay kastana waad kartaa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa soo saaray waxaa sugan fii saxiixi muslim ku sugan nabigu sal lay waslam inuu ducadan akrin jiray fii aakhiri sala salaada gadaasheeda oo culimada qaarkood u qaateen qaarna waxay ku fasireen salaada intaan laga bixin qaarna waxay ku fasireen salaada marka laga baxo ayib marka salaada aakhirkeeda marka la yidhahdo fi lghaalib waa intaan la salaama naqsanin meeshaasaa marka la geliya adkaarta meeshaa gasha ayay ka mid tahay macnaha ayib وعن ابي هريره رضي الله عنه قال وحوري كان وحوى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوى يقول مدي له اللهم أصلح لي ديني اللهم الله أصلح حاجاتي لي أنيق وحدي حاجاتي ديني دين alladii diinkaasoo huwa isagu cismatu amrii arrinkayga xadhiggiisa ah arrinkayga guntinta uu ka guntumo iyo xadhigga laga qabtaba arrintaydu waa diintayda yacni wuxuu ku tusayaa diintu inay wax walba ka muhiimsan tahay cismada waxaa la yidhaahdaa alxablu waalcaqdi baa la yidhahdaa guntintana waa la dhahaa xadhigga shay kasta lagu qabtay hayana waa la yidhahdaa sidada waa la dhahaa waxaa la dhahaa maalan xarkahan lagu laalaadiyo wax lagu laalaadiyo o dhan cismada waa la yidhaha waxaase halka laga wadaa xadhigga diintayda ii haya iyo guntinta diintayda oo asaaska u ah arrinkayga arrinkayga guntintiisa iyo xadhiggiisa oo diinka ah allow ii hagaaji waay wax kaloo dhan bimacnaa waa ka khatarsan yahay waa ka aasaassan yahay wy macana walaa tumsiku bicisami lkawaafir waati aayad sooma walaa tumsikuu bicisami lkawaafir cisamku waa jamcu cisma cismadana waa xadhigga iyo gurfinta balaaqi waxaana laga wadaa nikaaxi sooma saas maana ayib wa aslix allow hagaaji lii aniga waxaad ii hagaajisaa dunyaaya adduunyadeydana allow ii hagaaji allatii adduunyadaasoo fiihaa dhexdeeda macaashii noloshaydu ay tahay adduunyadeydana aan ku dhex noolahayna allow ayib wa aslix allow hagaaji lii aniga waxaad ii hagaajisaa aakhiratii aakharadayda allatii aakhiradaasoo ilayha xaggeeda u ahaaday macaadii noqoshadayda meesha noqodkaygu uu yahay oo aakhara ana allow ii hagaaji qabriga ka bilow ilaa qiyaamada ilaa jannada ilaa halkaana illow ii hagaaji wajcal allow yeel alxayaata noloshii ziyaadatan siyaado iga yeel lii aniga fii kulli khayrin khayr kasta dhexdiisa ilaahu mid noloshiisa ka faa'iidaysta oo khayr oo dhan uga faa'iidaysta allow iga yeel saas macana allow iga yeel bimacnaa haddii ilaahay uu ku siiyo cimri ku siiyo cimrigaasi wuxuu ku barakaysan yahay inaad taacada uga faaidaysato saas daraaddeed baa nebigu wuxuu ammaanay sal alay aslam man taala cumruhu wa xasuna camaluhu ruux cimrigiisuna dheeryahay camalkiisuna wanaagsan yahay nin waxaa jiray shahiiday oo dagaalka lagu dilay ninna waa ka dambeeyo muddu sii camalfalahay nebiga sal lay slam markii la weydiiyey wuxuu yidhi waxaa fadli badan kan ka dambeeyey ee gadaashii muddo dheer sii camalfalahay agobay hadda kale shahaadu qaatay kan hore ogow leesh leanna intuu sii mootan yahay kani waa sii shaqaysanaya sooma ah, marka cimri dheer haddii lagu siiyo cimrigaana aada uga faa'iidaysto ziyaadatu lkhayr oo wanaagga aada beerato waa wax weyn waay macnaha wajcal allow yeel almowta geeridii raaxatan raaxo lii aniga iiga yeel min kulli sharin shar kastaan ka raaxayso haddaan dhintana ilaahu geerida iiga yeel mid aan shar walba kaga raaxayso oo dee ruuxa muminkaa xadiiskii fi saxiixi muslim yani waxa yani annaasu mustariixun wa mustaraaxun minhum buu nabi sal ly slm dadku markay dhintaan ruuxna markuu dhintuu raaxo galaan oo adduunyadii iyo walbahaarkeedii iyo murugteedii iyo dhibkeedii iyo cuduradeedii waxeediibuu ka nastaa waa ruuxa muminkaa soo sooma ruuxna waa mustaraaxun minhu waa laga raaxaystaa waa munaafiqa iyo gaalka iyo dadka xunxunwa oo waxaa ka raaxaysanaya khalqigiibaa ka nasanaya dhulkanaa ka nasan oo samadaa ka nasan oo malaa'igtaa ka nasan oo muminiintaa ka nasan oo makhluuqan oo dhan baa dhibsanaya gaalka iyo munaafiqa iyo dadka xunxunka waxaasaa marka dhimashadiisa ka nasanaya ama ruuxa muuminka isagaa nasan soo ma marka ilaahu geerida ka dhig mid aan ku nasto oo aan kaga raaxaysto dhib kasta i hayste saasman leanna ruuxa muuminkaa si kasta oo adduunyada uu wanaagiyo barwaaqo ugu haysto sijni iyo xabis buu ku jiraa sooma addunyaa sijnu lmumin wa jannat lkaafir marka sijni buu ka bixiyo fusxa iyo wuxuu u baxayaa barwaaqo iyo sac u baxaya macna sidaas la yiraahdo akhrajahu muslim ma soo saaray xadiidka isaga wa anas radiyallahu anhu qaal wuxuu yiri kaana wuxuu ahaa rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulku wuxuu ahaa yaqulu bi dilah allahumma allah allahumma anfa'ni allah igu anfa bima 'allamtani wa hadi bartay allah igu anfa wa 'allimni ibar ma yanfa'uni wa hi ibar warzuqni allah igu irzaq ilman ilmi igu irzaq ilmigaasoo yanfa'uni anfa'aya rawa nasaa-i baa wariyey fi lkubra buu ku wariyey walxaakim wuxuu ku saxiixiyey calaa sharti muslim dahabi baa ku waafaqay laakiin sanadkiisa kalaan baa ku jira wuxuuse ku xoogeysanaya xadiidka soo socda ayaa xoojinayo shaahid u ah xadiidka magacadiisu waa wa ah, wax wey camalkiisa iwaafaji waa cilmigii aad ku camalfali weyday waa cadaab marka waa cuquubo cilmigu wuxuu faa-iide ku leeyahay in ilaahay camalkiisana ku waafajiyo saas daraaddeed buu nabigu wuxuu baryayaa ilaahu cilmiga igu anfaco camalkiisa iigu dar camalfalkii iigu dar waxyaalahu ilahay ka magangeli buu jiray bay ka mid tahay yani acuudu bika min cilmin laa yanfac cilmi aan saaxiibkiisa anfacayn waxbuu yaqaanaa qur-aanka waa yaqaanaa xadiista waa yaqaanaa fiqiga waa yaqaanaa kutubta wuu garaan masaaisha wuu la soo bixi waa nin khatar ah laakiin markaad fiiriso dhaqankiisa waa ka qaawan yahay cilmigan uu sheegay soma taasi waxa weeyaan waa hanlyahuud waa shanlyahuudu yani waxa wey man dalla min culamaaina fa fiihi shabahun min alyahuud wa ruuxa isagoo garashale luma oo camalkii la imaan waayo shabah yahuudeed buu leeyahy in ilaahay u cadhoodana curub buu yahay khatar buu u saaraya lanna yahuud maxaa loogu cadhooday yahuud waxaa loogu cadhooday tarkulcamal sooma bacda alcilmi markay cilmi yeesheen kadib ayay camalkay ka tageen saasaa ilahay ku cadhooday tabaaraka wa tacala marka cilmiga inuu ku anfaco wax ku anfacana alla ku baro wacallimnii maa yanfacunii maxaa ku anfacaya lagu baraya waa cilmiga shareecada sooma cilmiga naafica marka la ilaaqo kitaabka iyo sunnada iyo aqaawiisha salafka waxa weeyaan waa cilmu lkitaab wasunna iyo wixii iyaga ka dhashay culumta kale ayagu ama waa jaa-iso waa iska bannaan ama min furuud ilkifaayaat bay gelayaan laakiin asal ahaan cilmiga naafica waa cilmiga sharcada marka haddii culum kaleeto uu waktigaaga ku baxo oo culumtii asaasiga ah ee noloshaadaba taabanaysayna aada garab marto ma fiicnin wax ku anfaca laguma barin dakhtar baa tahay laakiin si ilahay loo caabudo ma taqaani injineer baa tahay si ilahay loo caabudo ma taqaani rofesor baa tahay ilahay si loo caabudo ma taqaani waxaad baratay wax manaafacaadle ma aha sooma wacalimnii maa yanfacunii cilmiga noloshaada adduunyana hogaaminahaya aakharadaadana ku hogaaminahaya maslaxadaadii adduuniya aakharaba ka shaqeynaya waa cilmiga shareecada isagaa la rabaa marka inaad yani waxa weye ilaahay inaad ku dadaasho allana weydiisato tabaaraka wa tacala warzuqnii cilman yanfacunii weli tirmidiyi waxaa u sugnaaday min xadiidi abi hurayrata radi allahu canhu naxwuhu xadiidkaa mid la mid wa qaala wuxuuna yidhi fii aakhirihi xadiidka aakhirkiisa wuxuu yidhi oo ku siyaadiyey wazidnii cilman wazidnii cilman alla cilmina ii siyaadi walxamdu lilaahi mahadna allah iskale calaa kulli xaalin xaal kasta korkiisa xaalad walboon ku sugnahayna ilaahay waa ku mahadsanya waa ku ammaanay wa acuudu waxaan magangeli bilaahi allaan magangeli min xaali ahli naar ahlu naarka xaalkoodana ilahay baan ka magangelaya ayb waisnaaduhu buxaafidku yidhi xasanu waa xasan tirmid baa sidoo kale wuxuu yihi xadiidun xasanun hariib xadiidka waa kan dambe tirmid uu soo saaray min xadiidi abi hurayra waa daciif sanadkiisuna xasan maaha sida xaafidku sheegay sanadkiisu waa daciif lanna waxaa ku jira in la yidhahdo moxamed ibnu thaabit oo majhuul ah waxaa kaloo ku jira in la yidhaahdo muusa ibnu cubayda oo isaguna daciif ah labadaaba waa ku jiraan saas daraaddeed isnaaduhu xasan sax maaha isnaaduhu daciif waa ayib saas daraaddeed baa xadiidka qayb qaybna midka horay isaga mid yihiin qaybna waa siyaado uu wato wa siyaadadan dambe uu wato iyadu shaahid ma haysato waa daciif laakiin qeybtaa hore xadiiskaa hore ku timid ayadu xadiiskaa hore u markhaati kacayo way sugan tahay wazidnii cilmana ee qur-aankaaba faray waqul rabbi zidnii cilman wa ah, allow cilmi ii siyaadin ee nabi maxamedow allah waxaad weydiisataa inuu aqoon iyo cilmi kuu siyaadiyo ama alxamdu lilahi cala kulli xaal waacuudu billahi min xaali ahli nnaar jimladaasi waa daciif xadiiska jumladaasa daciifkaa ah. inta kaleeto okay wa dhib ma leh saas daraadee sheekh albani caleyh raxmatullah fii daciifi tirmidi iyo daciif ibnmaajah iyo wuxuu leeyahay yani waxa way saxiixun duuna qowlihi walxamdu lilahi cala kulli xaal intaa dambe marka laga reebo xadiiska intiisa kale waa saxiix ama inta dambe iyadu shaahid male sanadkeeduna waa daciif وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم رب هذه دعوة السلام والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة sida sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullahi iyo keyrkiiba ay taqriirinayaan bini aadamka luma oo dariiqa ka leexdaaya laba dhinac mid unbaa lagaga yimaadaa ama waxaa lagaga yimaadaa e, jahliga oo xaqiiba ma garanayo wa haada sababu dalaali nasaara nasaaro lumidda ay luntay sababteedu waa taa ama ruuxa wuxuu kaga yimaadaa lumitaanku dhanka tarkul camal inuu ka tago dhaqankii iyo camalfalkii iyo qaadashadii inuu ka tago wa haada sababu dalaali lyahuud yahuuddu sababta ay ku dhinteen kaas waay labadaas dhinac bay marka dadka ka soo galaan lumitaanka iyo inxiraafka saas daraaddeed baa qur-aanka suuratu lfaatixa alla baryada uu inagu baray oo ugu badan baryada ilaahay aan barino ugu badan ayaa waxaan weydiisanaynaa dariiqa labadaas arrimood wata ihdina asiraata almustaqiim soo ma dariiqa toosana allow nagu hanuuniy siraada aladiina ancamta calayhim kuwaad u nicmaysay jidkoodii allow lagu hanuuni oyey waa saalixiinti iyo sidiiqiintu dadkii akhyaartii lagu horreysay waay hayri ilmaqduubi calayhim wala daaliin kuwa loo cadhoobayna aan ahayn kuwa lumayna aan ahayn jidkaasi marka waa jid kulansaday bayna alcilmi annaafic waalcamal asaalix yacni garasho iyo aqoon iyo ku dhaqan labadaa markaad isla hesho baa dariiqii toosna haysaa haddii mid kaa maqan yahay ka kaa maqan yahayna uu cilmigii yahay daalliintaad geli markaa haddii mid kaa maqan yahay ka kaa maqan yahayna uu camalkii yahayna maqduubi calayhintaad geli markaa sooma labadaas tiir baa marka ruuxa badbaadin karta oo ah inuu aqoonna leeyahay aqoontiisana ku camal falo inxiraafkuna labadaa dhinac buu mid ka yimaada siduu taqriirada shekh islam ibn taymiya caleyh raxmatullah baxi aad qayim ah oo ikhtibaara uu kaga hadlay ikhtibaar siraadka وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم علمها وبري هذا الدعاء الدعاء بري عائشة أيو بري اللهم الله إني أنو أسألك وانك ويديسا من الخير خير كان كويديسا كله دبانتي عاجله كيس دقدقية وآجله إيه كيس khayr oo dhan baan ku weydiisan midka soo horeeyo soo degdegayo oo adduunka ah iyo midkiisa dambaynayo dib dhacayo akhra ah. labadaba alla waan ku weydiisan maa calimtu waxaan ogaadaan ku weydiisan waxaan ogaaday oo minhu khayrka ka mid a ah, iyo wamaa shay lam aclam aanan ogeynba khayr aan ogahay waan ku weydiisan midaanan ogeynoo kaba warhayninna waan ku weydiisan saas macanaa ilaan khayr badanoodan kaba warhaynin sooma jiro bal waxaa jira waxaad adugu shar moodayso khayra soma marka allow khayraan ogahaye midaanan ogeyn ba warku weydiisan waacuudu waan magangeli bika adiga min ashari shar baan kaa magangeli kullihi dhammaantii caajilihi midkiisa degdegaya wa aajilihi iyo kiisa dib dhacayaba kan hore iyo kan dambaba allow waan kaa magangelaya shar oo dhan maa calimtu waxaan ogahay oo minhu sharka ka mid a iyo wamaa lam aclam iyo waxaanan ogeyn midaan garanayo midaana garanayninba allow magan baan kaaga shar oo dhan allahuma allahu inii anigu as'aluka waan ku weydiisan min khayri maa sa'alaka wuxuu ku weydiistay khayrkiisa cabduka addoonkaagu wa nabiyuka iyo nebigaagu wuxuu ku weydiistay nebigaaga iyo addoonkaagu wuxuu ku weydiistay khayrkiisana waan ku weydiisan oo nebi maxamed sal lay slam macna ah, addoonkaaga nebi maxamed ah wuxuu ku weydiistay khayr ah ana waan ku weydiistay waacuudu waan naga gelin bika adiga min shari ma mastacaada meesha saa maidin qoraya min shari maa caada maidin qoraya mise mastacaada waacuudu eh? ah. waan magan gelay bika adiga min shari maa caada wuxuu magan galay sharkiisa minhu adiga uu kaa magan galay cabduka addoonkaaga wa nabiyuka iyo nebigaagu wixii uu kaa magan galay sharkiisana alla waan kaa magan galaya wixii adoonkaagu uu kaa magangalay oo dhanna sharkiisa waan kaa magangeli wixii khayre uu ku weydiistay oo dhanna waan ku weydiisanaya saas wey warka murtidiisu allahuma allah innii anigu as'aluka waxaan ku weydiisan aljannata jannadii baan ku weydiisan wamaa qaraba wixii dhoweeya ilayhaa jannada xaggeeda ii dhoweynayana waan ku weydiisan oo min qowlin hadal ah ow amase camalin wax la sameeya wax xubnaha laga sameeyo ama carabka lagaga hadlo oo janno ii dhoweynayo o dhanna waan ku weydiisanaya ayrdacaadko dhan baa soo gelay wa acuudu waan magangelayaa bika adiga min annaari naartaan kaa magangelay iyo wamaa qaraba wixii dhowaynaya ilayhaa naarta xaggeeda ii dhowaynaya oo min qowlin wax lagu hadlaa aw camali wax la sameeya wax kastoo hadal ama ficil ah oo iyaguna ii dhowaynaya naartana allow magan baan kaaga ah iga ilaali iyadana waxaa soo gelaya dunuubta iyo macaasida oo dhan baa iyadana halkaas soo gelaysa ilaahu waan kaa magangelay magan baan kaaga axay wa asaluka waxaan ku weydiisanayaa an tajcala inaad yeesho kulla qadaa'in xukum kasta oo qadaytahu aada xukumtay lii aniga aad ii xukumtay khayran inaad khayr iiga dhigtaan ku weydiisanaya xugum kastood ii xukumtay allow khayr iiga dhig muxuu noqon karaa xataa mid ku dhibayaba ha noqon qadaa ku dhibahaya oo khayr isu bedeli baa jira caruurtii baa lagaa qaaday ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun allahuma ajirnii fii musiibatii wakluf lii khayran minha baa tidhi soo ma raalli baad ku noqotay qadihii ilaah iyo qadarkiisa qadahaasi allah xukumay sooma laakiin adiga khayr baad ka gaadhay jirkaagaa dhib soo gaadhay khayr baad ka gaadhay nicmaa lagu siiyey waad shurkiday khayr baad ka gaadhay dhibaataa ku soo gaadhood waad ku sabirtay khayr baad ka gaadhay qabadh kastoo alla kuu xukumo khayr buu noqon karaa haddaad garato saad khayr uga dhigan lahay allana ku waafaji xadiikii suhayb somahi fi saxiixi muslim cajaban liamri lmumin ruuxa ah, muminka arrinkiisu cajab buu leeyahy wax la yaab la waya muminka arrinkiisu ah, ina amrahu kullahu lahu khayr arrinkiisoo dhan dhammaantii khayr buu u yahay wax kastoo ilaahay u xukumo khayr buu yahay in asaabathu saraa shakara fa kaana khayran lahu wax lagu farxo hadduu asiibo wuu ku shukrinayaa markaasuu khayr u noqonaya wain asaabathu daraa xaalad dhible hadday asiibtana sabra wuu sabrayaa fa kaana khayran lahu markaasi khayr u noqonaysa marka qadihii ilahay o dhan soo khayr kuma wada noqon saas way macnaha yani waafajin macnuhu waxa weeye waasaluka an tajcala kula qadaain qadaytahu lii khayran oo hadday nicmo tahayna inaad shukrigeeda i waafajto hadday dhib iyo ay niqmo tahayna inaad sabirkeeda iwaafajiso sidaasayna labaduba u noqon karaan khayr ay isugu bedeli karaan saasmnraja waxaa soo saaray ibnu maaja baa soo saaray wasaxaha waxaa saxiixiyey ibnu xibbaana walxaakimu kadalika waxaa waafaqay oo isaguna saxiixiyey dahabi sheekh albani fii silsila saxiixa iyo saxiix aladul mufradka iyo isaguna ku saxiixinaya waa xadiis sugan xadiiskaas waana duca min ajmaci aladciya alma'huura waay ducooyinka nabiga laga soo guuriyo ducooyinka ugu kulmin badan way khayr adduuni min aakhiraba waxay dhaaftay taqriiban waa yari waakhraja waxay soo saareen ashaykhaani labada sheekh waxay soo saareen waa bukhaari muslime can abi hurayrata waxay ka warinayaan radi allahu canhu qaala inuu yidhi qaala rasuululahi sal alay slam rasuulku wuxuu yidhi kelimataani laba kelimo ha laba eray waay kalaam baa laga wadaa taqriiban labada kelimo kelimataani laba kelimo xabiibataani kuwa la jecel yahay wey ila allaha naxariista badan xaggiis kuwa la jecel yahay xagga rabbi waa laga jecel yahay khafiifataani kuwa fudud weye cala lisaani carabka korkiisana kuwa ku fudud waa oo carabku inuu yidhaahdo ku dhawaaqo wax culaysa kuma hayo culus weye fi lmiisaani miisaanka dhexdiisana qiyaamada kuwa ku culus waa maxay yihiin kelimataankaas subxaana allahi wa subxaana allahi alcaiim waa waa soo marnayo allaa nasahan oo haddana mahadsan allaa oo ceeb oo dhan ka hufan allaha weyn sidaas way macnaha xadiiskaasi waa xadiiska ugu dambeeya saxiixulbukhaariga yani alimaam xaafid ibnu xajar caleyh raxmatullah wuxuu ka mid yahay xusnul khitaamkiisuu ka mid yahay kitaabka wuxuu ku khatimay khaatimadii uu bukhaari ku khatimay kitaabkiisa taasiyan bilimam lbukhari caleyh raxmat ullah imambuhaari xadiiskaas kitaabu tawxiidba ilan ugu dambeeya saxix lbukhaariga kitaabkan xadiiska wuxuu ugu dambeysay wuxuu ka hadlahaye u soo deliishaday in miisaanka uu yahay shay jira ah, miisaanku inuu yahay shay jira buu u deliishanayay oo baab wuxuu ku keenay baabu qowli illahi tacaala wanadacu lmawaasiina alqisba baabkaasuu ku keenay wuxuuna u deliishanayaa miisaanku inuu yahay wax jira qaasaro miisaanka afar inuu jiro waa madhab ahlisuna waljamaca khilaafan libacdi lmuctazila muctazilada qaarkood baa yidhi miisaan ma jiro wax la wax miisaana ma jiro wasawaab qur-aanka iyo sunnada iyo ijmaacu salafba waxay kutusayaan miisaankuna shay xaqiiqa ah oo laba kafadoon leh oo ruuxa mar ruuxa camalkiisaa la saari camalkiisaa mar la saari mar isaga laftiisii ruuxa laftiisiibaaba lagu miisaami marna camalkiisaa la saari mar waxaa la saarayaa diwaawiintii iyo suxuftii laga soo diyaariyey baa la saari wahaakada kulli dalika nusuusta ayay ku sugan tahay xadiidkaasi ayuu kitaabkii buluuqulmaraamku eh, ku dhammaaday oo ugu dambeeya oo ku egyahay allah tabaaraka wa waxaan weydiisanaynaa xaafid ibni xajar caleyh raxmatullah oo kitaabkan iska leh axaadiista la ururiyey juhdi iyo dadaal badan la geliyey oo in badan inoo xukumay in ilaahay tabaaraka wa uu miisaanka xasanaadka u saaro allana ugu naxariisto tabaaraka wa maalinta qiyaamadana waa xasano weyn oo uu ka tegey ilaahay tabaaraka wa inuu ugu shafeeco cilmigaasuu inooga tegey ayaan u weydiinaynaa xaafid ibnu xajar caleyh raxmatullah innagana wixii muddadan kitaabka soo wadnay khaladoo inaga dhacay bini aadan baa layahayoo khaladaad badan baa dhacay oo waxaadan u qastin baa dhici oo baa kaa dhici oo muxuu ahaay waad iska ilduufi oo waad simbirraxan oo wixii khaladee dhacay intaan kitaabka akhriyayna ilaah naga dhaafo tabaaraka watacaala intii dhegaysanaysay iyo inta ka faaidaysanta inta dhegaysan doontana allah ku anfaco ilahina tabaaraka watacala hanoogu dambi dhaafo wixii kitaaba xiigi doona insha allahu tacaala dib baa laga ilaalin doonaa hada wabilahi tawfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك kitaabkan waxaa habeeyey oo mb3 ka dhigay cabdirashiid axmed waana duubistii alsunna islamic stereo nairobi kenya asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu